بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل شروط شروط الجمعة ستة شروط الجمعة ستة أن تكون كلها في وقت الظهر shuruuduljumucati jumcada shuruudaheegu sitatun lix weeyaan lix shardi oo jumcadu ay leedahay ayuu sheekhu halkan ku taabanayaa an takuuna waa inay tahay kulluhaa gebi ahaanteedu fii waqti duhuri xilliga duhurka waa inay tahay wa an tuqaama waa in la oogo fii khidati اlbeledi waddan khidaysan ama la dhisay dhexdiisa waa in lagu tukado wa an tusallaa waa in la oogo jamaacatan jamaaco iyo jamac waa in lagu oogo wa an yakuunuu waa inay yihiin arbaciina afartan waa inay yihiin jamcuna axraaran wada xor a dukuuran wada lab baaligiina wada qaangaadh ah mustawiniina wada mustawdin ah oo ka wadan yeeshay halkay joogaan niman ka wada wadan yeeshay wa anlaa tasbiqahaa waa inayna ka horayn walaa tuqaarinahaa ayna la xidhiidhsan jumucatun jumco kalena waa inayna kana horaynna lana xidhiidhsanina fii tilka albeledi magaalada jumco la xidhiidhsatay iyo mid ka horreysaytay toona waa inayna jirin wa an yataqadamahaa waa inay ka hormarto khudbataani laba khudbadoodna waa inay ka horeeyaan faslun arkaanulkhudbatayni labada khudbadood arkaantoodu khamsatun shan weeyey shan baa loo baahan yahay oo arkaanihii khudbaddu ay noqonayaan xamdullaahi fiihimaa ilaahay in loo mahadnaqo oo lagu xamdiyo labada khudbadoodba dhexdooda wasalaatu in lagu saliyo cala anabiyi rasuulka sala allahu alayhi wasalam fiihimaa labadaba dhexdooda walwasiyatu dardaaran bitaqwa alla ka baq laysku dardaarmo fiihimaa labadaba dhexdooda wa qiraa'atu aayatin aayad in la akhriyo oo min alqur'aani qur'aan ah fii ixdaahumaa midkood wa ducaau duco lilmu'miniina mu'miniinta loo duceeyo ragga ah iyo walmu'minaati mu'minaadka dhadiga ah fi laakhirati khudbadda dambe dhexdeeda faslun shuruud lkhudbateyni labada khudbadood shuruudahooga loo shardiyayaa casharatun waa toban toban shardi ayay leeyihiin khudbaduhu adahaaratu waa in daahir laga yahay can ilxadaayni labada xada ka weysada waajibiye iyo ka maydhiga waajibiyaba alaqari ka yar ee weysada waajibiya iyo walakbari ka weyn ee maydhiga waajibiya labadaba waa in daahir laga yahay wadahaaratu waa in daahir laga yahay can inajaasati nijaasada waa in daahir laga yahay fi thawbi marada aad xidhan tahay iyo walbedeni jidhkaaga iyo walmakaani goobta aad ka khudbadaynaysidba wa satrulcawrati cawrada waa in la asturo oo la qariyo oo qofka cawradiisu ayna bannaanayn waalqiyaamu waa taagni calalqaadiri ka awoodayaa khudbadaha uu isku taago xilliga la khudbaynayo waa inuu istaagaa waljuluusu waa fadhiisi beynahumaa dhexdooda la fadhiisto fowqa طumaأniinati salaa salaada dumaniinadeeda in ka yar badan baa la fadhiisanaya subxaana allahi qadar la yidhaah qadar ka badan baa la fadhiisanaya walmuwaalaatu waa xidhiidhin beynahumaa labada khudbadood dhexdooda la xidhiidhiyo labada khudbadood marka sidaa ta hore looga baxo laysma ilaawayo oo haddii la doono layskama ducaysanayo oo qur-aanna lama akhrisanayee waa in deg deg loo xidhiidhiyaa walmuwaalaatu waa xidhiidhin baynahumaa labada khudbadood iyo wa beyne salaati salaada dhexdeedana waa in la xidhiidhiyaa wa an takuuna waa inay tahay bilcarabiyati afcarabi mid ku sugan waa inay tahay afcarabi waa inay tahay wa an yasmacahaa waa inay maqlayaan ama wa an yusmicahaa waa inuu maqashiiyo arbaciina afartan qof buu maqashiinayaa ama arbacuuna ayaa maqlaya wa an takuuna waa inay tahay kulluhaa khudbadda dhammaanteed wa an takuuna waa inay tahay kulluhaa dhammaanteen fii waqti duhri xilliga duhurka wa an takuuna bilcarabiya aan ka tagnay malaha wa an takuuna waa inay tahay bilcarabiyati af carabi wa an yasmacahaa waa inay maqlayaan arbacuuna afartan nin ama wa an yusmicahaa waa inuu maqashiinayo arbaciina afartan wa an takuuna waa inay tahay kulluhaa gebi ahaan fii waqti duhri xilliga duhurka dhexdeeda waa inay tahay culima casharkeennu maanta wuxuu ka bilaabanayaa jumcada salaada jumcaha ayuu ka bilaabanaya ereygan jumco ah marka lagu dhawaaqayo saddex siyood baa loogu dhawaaqaa qolo waxay ugu dhawaaqaan jumuca jumuca waljumucatu bay odhanayaan oo miimkaa la godayaa jumucatu bay ugu dhawaaqi qolona waxay ugu dhawaaqaan miimka oo la kordhigo oo la yidhaahdo waljumucata jumaca jumaca qolana waxay ugu dhawaaqaan miimka oo la reebo oo la yidhaahdo waljumcatu waljumcatu oo miimka la reebo qolada miimka godaysaee jumucalihi waa nim jumuca jumu kuwa odhanaya waa ahlulxijaaz nimanka ree xijaaz baale waljumucatu oo sidaa u godaya nimanka ree tamiimna miimka waxay samaynayaan way reebayaanoo waxay leeyihiinba ee way fadxinayaanbaan doonayaayo waxay leeyihiin waljumacatu jumaca way kordhigayaan waljumacatu bay leyihin ree tamiim nimankii ree cuqayl la odhan jirayna way reebayaanoo waxay leeyihiin waljumcatu jumca ereyga jumca ah mar toddobaadka ayaa loo yaqaanaa oo ereygan jumcaa usbuuc baa looga jeedaa jumcada usbuuc baa looga jeedaa af soomaaliga baa markaan dib ugu noqono qaar baa udhow ayaan baa mararka qaar la isticmaalaa ma maqasheen toddobaadka oo ayaan loo isticmaalayo ya arrinkaa ballanteenu waa ayaan waa maalin loogama jeedo meelaha qaar waa wiig baa looga jeeda ama usbuuc baa looga jeeda toddoba dharaarood ayaa ayaan waa ereygaasoo kaluun weeye kolka jumcaha markaynu ereyga jumcaha ah marka la sheegayo mar toddoba ayaa loo yaqaana toddobada maalmood baa jumco la odhan haddii toddobada maalmood looga jeedo miimka waa in la reebaa uun oo maxaa la odhan waljumcatu miimku u reebnaanaya sidii nimankii reer cuqayl ayaa loogu dhawaaqay xataa xijaaziyiinta tamiimiyiinta ree cuqayl dhammaan jumcatu baa la odhanaya oo miimka waa la reebi haddii looga jeedo wiig haddii looga jeedo maalintan maalintan jumcaha ana ah, saddexdaa luqadood baa ku bannaan oo jumca jumuca jumca ayaad ugu dhawaaqi maalinta jumcaha talo waa maxay macnaheegu jumca waa maxay macnaheegu jumcadu waa isku imaatin waa jamac weeyi waa meel waa isku imaatin weeyi isku imaatinkaa waxa talow jumco jumco loogu bixiyey waa maxay waxay idhaahdeen waa maalin xaafaduhu isku yimaadiin oo salaada la oogo jamacaa isku imanaya darteed baa jumco loogu bixiyey bay yidhahdeen qolana waxay idhaahdeen meyi jamacaa maahee waxaa loogu bixiyey jumcada waa maalin ilaahay khayr badan ummadda usoo dejiyo khayrkaa ah ku jira darteed baa jumco loogu bixiyey qolana waxay yidhaahdeen may e waa maalintii aadam iyo xaawo ay kulmeen jumca waa maalintii aadam iyo xaawo ilaahay uu kulansiiyey weeyaan jumcuhu waxaynu ognahay haddaba jumcadu inay tahay wiigga maalinta ugu mudan mudane ugu qiimaha badan wiigga culimada qaarkoodna wiigga ha laga daayabay ba leeyihiino waxay leeyihiinba sanadkaba maalin ka qiimo badan lama sheegi karo jumcadu waa maalinta ugu qiimaha badan waxaynu ognahay xadiidka muslimka ku qoran rasuulku inuu yihi salى اllahu alayhi wasalam inahu khayru yowmi dalacat alayhi shamsu inahu khayru yowmi dalacat calayhi shamsu maalin ay cadeedi soo baxdo waa maalintii ugu khayrka badnayd culimada qaar baa ku qayday wiigga oo waxay leeyihiin ciidulfitrida iyo ciiduladxada iyo iyo iyo jumcaha waa midkeeye waa jumcaha la qaatay haddaba waxay culimadu u macneeyeen sanadka maalinta ugu mudani waa maalinta carafa maalmaha sanadka maalinta ugu mudani waa maalinta carafa habeenada sanadka habeenka ugu mudanina waa habeenka laylatulqadriga maalmaha wiigga maalinta ugu mudanina waa jumcaha oo maalintaa inahu khayru yowmin dalacat calayhi shamsu xadiidka muslimka ku qoran waa ummaddeennan khasaa'isteeda weeyi waa maalintii nebi aadam la abuuray sidaynu ognahay maalintani waa maalin khasaa'is aada u tiro badan oo kitaabkeennan yari una qaadi karaynin iskale weeyi maalinta jumcuhu haddaba jumcada waa la faral yeelay oo maalintaa jumcaha in la tukado waa arin laynagu faral yeelay oo laynagu waajibiyey walow culimadu aba isku khilaafaan xilliga la faral yeelay eh xilliga la faral yeelay culimadu way isku qabteenoo way isku khilaafeen jumcadu waa faral waa laynagu faral yeelo inaan tukano ayaa laynaga rabaa waa arrin laynagu waajibiyey aayadda ina tustay ee inoo sheegaysa fardulcayn xataa fardulkifaaya ma ahee fardulcayn inay inagu tahay dadka shuruudaha dhammayska tirta waa aayadda ilaahay uu ku leeyahy suurat ljumuca aayadda sagaalaad yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca fascow ilaa dikr اllaah aayaddaa bal u fiirso yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow buu ilaahay yidhi lalama hadlayo dadkao dhan inta munaafiqiinta iyo gaalada iyo dadka aan iimaanka lahayn lalama hadlayo yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow baa la yidhi dadka xulka ah lala hadlaya kuwa iimaanka lahow idaa nuudiya lisalaa salaada marka loo dhawaaqo ee loo adimo ficilka majhuul baa laga dhigay sababta majhuul looga dhigo ida nuudiya ilaahay uu u yihi waxa weeye ka muadinkii muhimad ma leh kii doonaaba ha u muadinka naadaada faacilkeegii lama sheegayo cilmi xikmadi kuma xidhna faacilka in laynoo sheego waxa muhiima inaad dhawaaqa maqasho dhawaaqun baa la doonaya cid dooniba ha dhawaaqdo idaa nuudiya lisalaa haddii salaada loo dhawaaqo min yowmi ljumuca ereygaa min a ah, bimacnaa fii baa lagu macneeyaa min yowmi ljumuca fii yowmi ljumuca maalinta jumcaha maalinta jumcaha dhexdiisa haddii adinkaba aad maqashiin fascow u degdega oo u yaaca ilaa dikri illaahi ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa u yaaca ilaahay dikrigiisa waa in loo dhaqaaqaa haddaba waxaynu haynaa dalaalada aayaddaasi ay inoo tustay inay jumcuhu waajib yahay waxa weeye fascow ilaa dikri illaah markaynu aragno ereygan fascow waa amar almru lmulaq maxaynu naqaane almru lmulaq yaqtadi lwujuub amarku hadduu mulaq yahay muxuu ina tusayey wujuub buu ina tusayey shaygani uu waajib yahay fascow u yaaca ama u dheereeya ilaa dikri illaahi ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ilaahay dikrigiisaa layna amree laynagu waajibiyey inaynu tagnaa waa maxay talow qolo waxay yidhaahdeen waa khudbada khudbadaha inaynu tagno dee waa meel ilaahay lagu xusaye eh oo ummadda lagula hadlaye eh inaynu khudbadaha xaadirno oo khudbadaha aan dhegaysano ayuu ilaahay aayaddaa inagu amrayaa bay yidhaahdeen qolona waxay yidhaahdeen meye waa salaada oo salaada lafteedaba ilaahay baa yidhi aqimi salaata lidikri eeg salaada dikri xusuus ilaahay baa lagu xasuustaa sidaynu ogno dikri baa ku dhex jiraa ilaa dikr illah waa salaada jumce lafteeda haddaba culimmadu waxay idhaahdeen markii aayaddan aynu eegno ilan kayfiyatulistidlaalka usuulka aynu ku baranaynaye fascaw ilaa dikrillaah aayaddaa haddaynu qaadanno sideebay jumcada waajibnimadeeda inoo tusisay aayaddani waxay ina tusinaysaa socodku inuu waajib yahay degdega ayay ina tusinaysaa fascow ilaahayna ma odhan faaqiimuu aljumca fasaluu aljumca maxaa layna yidhi fascow ilaa dikr illah maxay u socda baa layna dikriga kolkaa waxaan layna amray ee waajibka noqonayaa waa asacyu ilaa dikr aayaddii dalaaladeedii wataa sacyigii iyo socodkii ayaa waajib laga dhigay loo soo soconayey xaggaa iyo jumcada kol haddaba culima haddii sacyigii uu waajib noqday socodkii haddii waajib noqday ka loo soconayo maxaynu umalaynaa ilan sacyigu ma aha qasad cibaado ma aha socodkan aad sii socotaa sidiisa shay maqsuudoo loo qasdaya ma aha haddii sacyigiiba waajib laga dhigay ka loo soconayo maxaynu arkaynaa markaa waa min baabi owla haddaba jumcuhu inuu waajib yahay innaga oo axaadiis badan hayna oo cadaynaysa wujuubka jumcaha aayaddaasaynu arkaynaa fascow ilaa dikri illaah ilaahay dikrigiisa u yaaca oo u degdega wadarulbayca ka tega baa layna yidhi iibsiga iyo waxa aad iibsanaysiin haddii jumcaha adinkiisaba aad maqashid waa inaad ka dhaqaaqdaa maxay meheradaha waa in albaabada loo xidhaa noocay dooniba ha ahaadaan wadarulbayca weeye haddii meheradaha aan albaabka loo xidhaynina iibku uu sii soconayo culimada khilaaf baaba ugu jira qole waxay idhahdeen ninka aad caagad biyaa ka iibiso xilliga jumcaha dabadii ee lacag laba kun oo shilin intu aad ka qaadata oo caagad ah ad tidhaa is iibkii ma ansixin isna xaaraan bay ku tahay maxay biyihii uu qaatay adna xaaraan bay kugu tahay maxay labadii kuneed kala hadhay xaaraan xalaashaadii waa naar siisiyo cadaab xoolahaagii oo cadaab kugu noqonayo weeyi kolka iibkiiba baadil buu noqonayaayo ma ansaxayo halkaasay culimadu istaageen ilaynahygu yaqtadi bulaan baynu haysanaye xilligaa jumcaha haddaba hudheellayda iyo tukaanlayaasha iyo makhaayadlayda iyo dadka asxaabu eh, meheradaha oo dhan dadka ka shaqeeya waa inay joojiyaan oo ay hakiyaan haddayna hakinaynin meheradaha waa in loo dhiibaa dumar iyo dad jumcadu ayna waajib ku ahayn dad ayna jumcadu waajib ku ahayn baa jirta oo tukaankan hadday gabadhi intaasii hayso way iibin kay ka iibinaysaa isaga maan jumco lagu lahayn oo dee shay dembiya uuna ku dhacaynin ixtimaal baa jira inuu musaafir yahay ixtimaal baa jira kan iibsanaya ama hodheelka wax ka cunaya inuu musaafir yahay ama inuu gaal yahayba dee meelaha qaar inaga wadankeenna dee mia bilmia dad ummad islaamaynu nahay laakiin dalalka qaar baa dad islaamoo mukhaaabiin aan ku ahayn furuucdii ayay joogaanay ka buuxaan kolka waxaynu leenahay haddaba aayadaasi si toosa ayay inoo tusisay maxay jumcada waajibnimadeeda yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca fascow ilaa dikr اllaah wadaru lbayca baycu wuxuu ahaa shay mubaax ah in wax la iibsadaa mubaax buu iska ahaa kol haddii haddaba beecii la joojiyey shay mubaaxa waxa loo xidhaa shay waajiba un weeye waxaynu arkaynaa halkaa in beecii lagaa joojiyey oo lagaa hor joogsaday baynu haynaa xadiid bayhaqigu soo saaray rasuulku wuxuu ku yidhi salى اllahu alayhi wasalam rawaaxu jumca jumcati waajibu calى kuli muxtalimin jumcaha in la tago waajib bay ku tahay qof kaste oo muxtalim ah oo qaangaadh ah qaangaadh haddaad tahay jumcaha waa lagaa rabaa oo jumcadii waa lagaa doonayaa jumcuhu haddaba waa waajib ummadda waajib ayuu ku yahay jumcuhu talow ma waxa weeyaan duhur la gaabiyey duhurkii baa la gaabiyey oo laba ragcadood laga dhigay mise jumcuhu sidiisa duhur la gaabiyey maahe waa salaad sida ilaahay inoogu faral yeelay oo ku dhammaystiran laba qowl baa ku jira ee nawowi oo kale ama raafici oo kale way ka hadleen oo waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa in qowlkii imaamka laga qaato imaamu shaafici labada qowl laakiin cumar binu khadaab radia allaahu tacaala canhu laga soo guuriyo ayaa jira oo imaamu axmed uu warinayo wuxuu cumar leeyahay aljumcatu ragcataan jumcuhu waa laba ragcadood tamaamun hayru qasrin saasuu ku dhammaystiran yahe duhur la gaabiyey wax la qasriyey ma aha calaa lisaani nabiyikum sala alayhi wasalam waa nebi maxamed carabkiisii buuna ka sugan yahay waqad khaaba man iftaraa waxa guuldaraystay laakiin ka iftiraha iyo waxa aan jirin ku kaca kaa ayaa ayaan daran oo guuldaraystay jumcuhu wuxuu inooga baahan yahay shuruud la yidhaha shuruud lwujuub sheekeenu gebi ahaanba uu ka tegey baan filayaa shuruud lwujuubka jumcuhu wuxuu inooga baahan yahay shuruud la yidhaahdo shuruud sixa jumcuhu waxa kaluu inooga baahan yahay aadaab ayuu inooga baahan yahay intaasoo dhinac ayuu jumcuhu inooga baahnaanayaa oo looga baahanaya haddaba shuruudulwujuubka wuu ka aamusaye oo cibaadada ayay qaar badan isla leeyihiin waa alislaam jumcuhu yuu ku waajibayaa qof muslim a ku waajibayaa o gaalkii isaga halkaa inaga dhig ilan hadduu tukadaba ilaahay ka aqbali maaye alislaam shardiga labaad ee jumcaha loo baahan yahay waa albuluuq qaangaadh weeyi waayo sabigu sidiisaba marfuuculqalamba ayuu iska ahaaba haddii laakiin sabi tamyiislihi uu jumco tukado ilaahay ajri buu kaga heli qodobka saddexaad ee shardiga saddexaadihi waa alcaqlu qofku inuu yahay qof caqli leh waa wax loo baahan yahay weeyi nin waalan haddii uu yidhaa waan tukanayaa kaba ansixi mayso isagaa tamyi waxbaba kala garanaya nin waalan haddaba jumca waajib kuma aha waa shardiga saddexaad sida cibaadada kaleba ayna dee waajib ugu ahayn shardiga afraad waa alxuriya inuu qofkani qof xor a yahay xor waa inuu yahay addoon haddii uu yahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa caddeeyey inayna jumcadu waajib ku ahayn addoommada iyo dumarka iyo addoonkiina kolkaa jumcuhu waajib kuma aha sayidkiisiibuu ku mashquulayaa oo dee ninkani waa nin addoonaba ah hadduu tukado laakiin ajri dee wuu heli shardiga shanaad waa aلذukuura labnimo dadig haduu yahay iyadana jumcihii waajibkuma aha laakiin gabadhii hadii ay masaajidkii timaado ay tukato ajri bay ilaahay agtiisa kaga heli waa shardiga shanaad shardiga lixaad shardiga lixaad waxa weeye inuuna qofku ahayn saaxib اlcudur cudurdaar inuuna lahayn cudurdaar lixdaa shardi baynu u baahannahay cudurdaarkani waxa weye waxaa la yidhaahdaa qaacidaad tidhaahdaa kulu cudurin asqada aljamaaca yusqid اljumucata ila riixa alcaasifa faina shardaha alleyl waاljumca laa tuqaamu leyla waxaa la yidhaha cudurdaar kaste oo jamaacada meesha ka saarayey jamaacada meesha ka saarayey waa salaada jamcade inaad tagto kuu diidayey jumcahana wuu ka saari dabaysha mooyaan daran mooyaane ila riixa alcaasif dabaysha daran mooyaane waa riix alcaasif waayo dabaysha daran markay jamaca kuu diideyso waa markii habeen ay dee habeen uu weheliyo jumcahana dee habeen lamaba tukadaba kolkaa cudurdaaradii noocaa ahaa oo dhan ayaa iyagu markaa meesha ka baxaya oo qofkii leh aan la odhanaynin jumcaha xaadir maxaa maalan kamida cudurdaar jumcaha lagugu cudurdaarayo oo kaa ridaya hadday geeri kugu timaad ood mayd haysid cidaad kaga tagtana aadan haynin qabanqaabadii meydkana aad ku jirtid haddaad meydkaa soo diyaarin weydid jamacaaba xataa kama soo gaadhayo laguma tukanayo ama dib udhacbaaba ku imanayooo wuu isbedelay ama wuu dilaacayaaba waa arin khatara waaxad meydkaasaad ku mashquuli waa ko adiga laftaada hadduu shuban kugu dhaco ka waran shuban baa kugu dhacay sida biyaha ayaad gebigaaguba u da-aysaa haddaad tidhaahdo masaajidkaan tegayaa masaajidkii iyo cidda kuu dhow oo dhanba waad wasakhaynaysaa maxaa lagu odhan waanaa yar iska tuko ma gurigaaga iskaga tukoo jumcaha cudurdaar baad leeda qof xanuunsanayaa tahaye orod masaajidka ha wasakhaynin baa la odhanaya culimadu waxay dhahan qofka haddii la xidho cudurdaar ma noqonaya wuu xidhan yahay wuu xidhan yaho waa la xidhayba waxaa laga yaabaa dee kumarna gaal baa xidhan kara marna islaam baa xidhan kara hadii qofka la xidho sheekha raafici la yidhaahyo oo dee madhabka markaynu eegno aimadiisa ah wuxuu leeyahay waa cudurdaar haddii lagu xidho bes duhrun iska tuka buu leeyahay ile waad xidhan tahaybe ilaa inaad adigu taksiir ku leedahay mooyaane gaboodfal inaad adigu ku leedahay mooyaane haddii gaboodfal adiga xaggaagi ihi uu jiro waxaa lagu odhanayaa maya waa laguu qabanayaa baa lagu odhanaya dembi baa kuugu jira waa haddaad muqasir ku tahay waa masalada waxa ku khilaafay raafici sheekha bakawi la yidhaha baa ku khilaafay oo isagu wuxuu qabaa haddii lagu xidho mas'alada inaan la odhanayninuun waad xidhan tahaye iska dhaafe wuxuu leeyahay war ninka ciidanka haysta saldhiga ama qolada jeelka haysata waxa waajib ku ah inay ku kaxeeyaanay jumcooyinka ku geeyaan ilan iyaga ku hayste jumcooyinka ha ku geeyaanoo markaad soo tukato ha ku soo ceshadaan aday ku aaminaanna ama nin baxsanayn ad tahayna waxaa lagu odhanayaa oranadoo soo tuko oo soo noqo waa tegaysaayo markaad soo tukato ayaad iyagii haddana dib ugu laabanaysa halkaasuu la maray waxay culimmadu isweydiiyaan jeelka laftiisa haddii afartan nin laga hela ka warrama afartan nin unbaa jeelkii laga helay waa maxaabiistii markay istirsadeen afartan bay gaadheen maxay odhanayaan aan ku oogna miyaa waxaa ku kala aragtidu wadaaday ibnu xajar iyo iyo remli labadii sheekhe an kamaraynkii ibnu xajar wuxuu leeyahay maya yayna waxba tukanin remlina wuxuu leeyahy war jumcada ha ogaan waxay ka dhigan yihiinuun isbitaalka weyn haddii dad wada xanuunsanayo wada shubmayo la keeno oo dadkii shubmaya ay afartan gaadhaan dee maxaa la odhan isbitaalkay iskugu yimaadeen afartan qof oo wada shubmaya ama xanuunu hayaa dee isla tukada uun baa la odhanayaa soo maaha markaa ama indhoolayaalbaaba la ururiyeyba indhoolayaashii la ururiyey hadday afartan gaadhaan oo duurulcajaa'is iyo meelahaa la yskugu geeyo dee sow la odhan maayo taasunbay la xukun yihiin bay leeyihiin kolkaa ibnu xajarna uu diidan yahay oo wuxuu le dadkaa xanuunsanaya iyo dadkaa xidhxidhan iyo dadkaa indhoolayaasha yaan waxba la odhanin sheekheenani haddaba saaxiibu safiina wuxuu ka tegey shuruudahaa hadda aan tirinaynay oo gebigooguba wada shuruudulwujuub ah wuu ka tegey shuruudu sixadii unbu sheekhu inoo bilaabay aan eegna hadda shuruudu sixaha uu inoo bilaabay faslun shuruuduljumucati jumcada shuruudaheegu sitatun waa lix jumcadu lix shardi ayay u baahan tahay kow haddaba lixdaa shardi ee jumcadu ay u baahan tahay shuruudihii salaadu ay u baahnayd dheeraad bay kala tahay intii salaadana way u baahan tahay jumcadu waa salaad salaadi wixii ay u baahnayd way u baahnaani markaa inaad weyse qabto iyo inaad nijaasada daahir ka tahay iyo inaad qiblada qaabisho iyo inaad cawrada astur waag wixii salaadi ay lahayd way yeelanaysaa jumcuhu ilan jumcuhu waa salaade shuruudihii salaadi ay lahayd waxba laga sheekayn maayo oo xaggii horaan kusoo baranay inta ay salaadaha la dheertee jumcadu ay la gooni tahay buu sheekhu gaar soo qabanaya markaa shuruuduljumucati jumcada shuruudaheegu sitatun waa lix lix shardi ayay jumcadu gaaru leedahay an takuuna waa inay tahay kulluhaa gebi ahaan fii waqti duhri xilliga duhurkiiya gebi ahaanta jumcadu waa inay duhurka dhexdeeda dhacdo xilligii duhurka ayaa laynooga baahan yahay salaadani inay dhacdo xilligii duhurka waa shardiga koobaad haddaba markuu sheekhu yidhi an takuuna kulluhaa ereygaa kulluhaa maxaa soo gelaya khudbadihii jumcadaa soo gelaya ilaa asalaamu calaykum ta ugu dambaysa ilaa maxaanku idhaha khudbadaha ka horeeya jumcuhu waa inay halkee dhex dhacaan xilligii duhurka waa inay dhex dhacaan haddii khudbadaadu ay zawaalka ka horeyso khudbadaadu hadday zawaalka ka horeyso oo duhurkii oon gaadhin aad mimbarka korto ummadda jumca uma jirto adigana kuuma jirto haddaad ogaatiin arrinkaana inaad ku celisiin baa idinla gudboon er ku celiya an takuuna waa inay tahay kulluhaa gebi ahaanteedu fii waqti duhri xilligii duhurka la tukan jiray waa inay tahay waa shari haddaba ka waran haddii jumcaho sii baxaya aada ogaato assalaamu calaykumtu inay casarka kaaga dhacayso waad seexateenuun ilan ummad badan baad masaajid idilunbaa seexday masaajidkii markuu wada seexday u buuxaa unbay soo tooseen salaadii casar oo wax yari ay ka dhiman tahay waxaa la eegayaa in masaajidka inuu sheekhu mimbarka koro oo laba khudbadood oo gaagaaban uu jeediyo salaada uu galo oo salaad kooban kooban kooban oo inta waajibka un lagu ekaystay sidaa haddii loo tukado asalaamu calaykum to casarka kaaga dhacayso dadkaa maxaa la gudboon dee duhur bay tukanayaan ilain kulluhaa fii waqti duhur baa la doonaye xataa asalaamu calaykum tukumta ugu yari xilliga duhurka waa inay noo dhex dhacdo waxay culimadu ka qaateen ay u daliishadeen xadiidka bukhaariga ku qoran waa min xadiiثi anasi radia اllahu tacaalى canhu annahu qaal kaana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yusalii aljumucata xiina tamiilu shamsu rasuulku wuxuu jumcada tukan jiray xilliga ay cadceedu xaggan u iilato ama ay u leexato ayuu rasuulku tukan jiray wuxuu inoo cadaynayaa kolkaa duhurkii inuu yahay ayo ili eh, jumcihii inay xilligii duhurka tahay buu inoo cadaynaya shardiga labaad wa an tuqaama waa in lagu oogo fii khidati اlbeledi beled khudaysan oo dhisan waa in dhexdiisa lagu oogo meel dhis leh oo dhisan oo la degan yahay baa laynaga rabaa in lagu oogo waxaa la diidan yahay ummaddu hadday abaari dhacdo la qaxo sidaa imikaba barigeenna looga qaxay haddii meel miyi ah tuulooyinku ay iskugu wada tagaan oo la yidhaah tuuladan hadda la degan yahay waa tuulo hadda roob yari ku da-ay ama biyo yar laga helay oo in la deganaanayaba la og yahay oo dadkani halkay deganaayeen ba aan ahayn halkaa haddii layskugu tago dee ma aha meel laga rabo laga rabo ma aha jumco inay ku oogaan waayo ma aha meeshani abniyana ma aha meel dadkani ay muqiim ku yihiinna ma aha oo ay degan yihiin hadday laakiin meeshaa ay tegeen dad hore sii deganaayeen oo meel gu iyo jiilaalba la degan yahay ay tahay oo dhis iyo dhoobaba lagu leeyahay ay noqoto waxaa la odhanayaa war la tukada dee dadkiinini dadkan safarka ow idinkuna jumcooyinka ku qabsada dadkan hore dadkanuu la tukada oo la wata jumcada baa la odhan wa an tuqaama waa in lagu oogo jumcada fii khidati lbeledi beled dhisan dhexdii waa in lagu oogo ama la khudeeyey waa in lagu oogo culimmadu waxay u daliishadeen itibaacan lilmustafaa sala allahu calayhi wasalam rasuulku sala allahu calayhi wasalam xilligiisii kiyoo tuulooyin badan laga islaamay oo muslimiintu ay ku nool yihiin tuulooyinkaa jumcooyinka laguma oogi jirin haddii ayna dee abniye lahayn rasuulka masaajidkiisana lagu oogi jiray masjid rasuul ayaa lagu oogi jiray salaada sala allahu calayhi wasalam waxaa laga iman jiray intaasoo tuulo oo ka fog fog magaalada ayaa laga iman jiray wa an tusallaa e, waa in la tukado jamaacatan jamac waa in lagu tukado jamaaco ayaa lagu tukanayaayo jamac in la noqdaana waa shay lagama maarmaana waxaa la ogaaday jamaacadu inay shardi tahay rasuulka sala allahu alayhi wasalam siduu u tukan jiray ayaa jamaacadaasi ayaa ahayd ummaddu way ku ijmaacday inaan jumco keli keli la tukan karaynin haba laysku khilaafo cadedka jumcadu ay ku ansaxayso ma afartan ba ma labiyo toban ba maxay jumcada intee caded intee la eg baa jumco lagu tukan karaa waa laysku qabtay tiradu intay tahay laakiin in jamac loo baahan yahay oo jamac la rabo waa arin waajib ah weeyaan jumcadu jamac kama maarmaysa haddaba wa an tusallaa waa in la tukado jamaacatan jamaaco iyo jamac waa in lagu tukado jamaacada ma waxaa loo shardiyaa labada ragcadoodba in jamcu ay wada dhammaystaan mise ragcadda koobaad ragcadda koobaad unbaa shardiya ragcaddaada koobaad unbaa lagaa rabaa inaad jumco ku tukatiin ragcaddaada koobaad waa inay jumco ay ahaato jamac ay ahaato ragcaddaada koobaad waxay ka dhigan tahay imaamku markuu ina tukiyo uu xidho ragcadda koobaad marka aan la xidhanno haddaynu ka goosanno imaamkii mushkilad male ee waxay ahayd wanaagu inaan la wadano la dhammaysano laakiin haddana hadday dhacdaba ka goosadkaasi hadduu meesha yimaado oo ragcaddii dambe keligaa aad dhammaystirato jumco la-aan baa tahay laguma odhanayo ragcaddan horunbaa lagu eh, fardinayaa culimadu xaggay ka keeneen ragcadda horunbaa lagu fardinayaa waa ixtimaal weeyaano rasuulka sala allahu alayh wasalam aayaddii qur-aanka ahayd ee watarakuuka qaa'iman la yihi waa kii ay dad badani saxaabadii rasuulka ka tegeen maalintaa beecu markuu soo galay maalintuna maalin jumca ay ahayd waa rasuulka ka tegeen sal allahu wasalam kolka waxaa la odhan karaa haddii ay haddama ahaa way ka goosteen rasuulka lamale oo rasuulka ataa inay salaad ku jireenba dee culimadu waxay ataa qaar badani sheegeen in rasuulku sala allahu alay slam mimbarka uu taagnaa mimbarka inuu taagnaa ayay sheegaan kolka waxa weeye aayaddaas maadaama oo jamac dareeray la hayo haddii qaybta hore aad la tukato qaybtiisa dambe lagu odhan maayo la dhammaystiro ama jumcadaadi qasab bay noqonaysaa culimadu waxay yidhaahdeen jumcaha marka laga hadlayo laakiin waa ina cadadku uu baaqi yahay de afartankii waa inuu baaqi yahay afartanku baaqi ha ahaado marka aan leenahay hadii la goosto afartankii waa inuu baaqi yahay afartanka hadday ciduuni ka dhiman tahay dee jumcadii waa ka kac oo tira ay noo iman doonto afartan ah oo la shardiyayo wa an yakuunuu waa inay yihiin ragga jamaca tukanaya arbaciina afartan tiraduna waa inay afartan tahay waxaa jira masaajid masjiduljumca la yidhaahoo madiine ku yaala oo masaajidkii koobaad ee ascad ibnu zuraara uu ku tukiyey saxaabada jumcaha ahaa haddaba saxaabigaasi isagaa ugu horeeyey cid jumco oogta jum waxaa laysku qabsaday jumcaha ma lagu faral yeelay mise mise maka waa mas'ale khilaafiya halka jumcaha lagu waajibiyey ragga qaarkood waxay qaateen maka lagu fardiyey ibnu xajar alcasqalaani oo kale wuxuu leeyahay anigu waxaan qabaa madiine in lagu faral yeelay maadaama madiine lagu tukaday rasuulka oo maka ku maqan oon weli soo hijroonin ayuu saxaabigani madiine ku tukiyey jumcihii koobaad rasuulkana maka waxay suurtagal ugu noqon weyday jamac isku soo baxa oo dacwadaaba si ahayd oo la qarsanayeyba oo kufaaru maka ayaa la dagaalamaysay saxaabigan haddaba markii uu ku tukiyey masaajidka madiina waxaa la weydiiyey jamicii imisuu ahaa halkaa ku tukaday waxay ku jawaabeen saxaabadii maalintaa uu tukinayey afartan baanu ahayn afartan ayaanu ahayn intii uu halkaa nagu tukiyey kol hadday jumcihii jamaca laysku waafaqay in jamac loo baahan yahay oo jamac la'aantii ayna jumca asaxaynin laakiinse laysku hayo tiradu intay tahay tiradaasi dee tiro nas a ah oo sugan ayaa loo baahan yahay oo la qaato wax haddaba tiro la qaadan karo oo sugan saxaabigaasi halkaa uu saxaabada ku tukiyey ayay namberkoogu afartan ahaayeen kollayna amar bay ka haysteen rasuulka saxaabigan ascad iyo awalu safiinin fi lislaam oo muscab eh, ibnu cumayr ahaa rasuulka sala allahu calayh wasalam ayay arrinkan ka fahmeen kolka afartanku waa lagama maarmaan wa an yakuunuu waa inay yihiin arbaciina afartan waa inay yihiin axraaran wada xora ah addoommada rasuulka ayaa ka istinooday sala allahu calayhi wasalam sheegayna jumcadu inayna addoonnada waajib ku ahayn haddayse tukadaan ajri iyo abaal bay ku heli dukuuran wadalab lab dhadigana rasuulka ayaa ka istinooday oo waajib kuma aha iyagana oo waa shardi baaliqiina wada qaangaadh ah qaangaadhna hadda inagii xadiidkiiba soo maraynay waajib bay ku tahay calaa kulli muxtalimin mustawiniin oo ka wada wadan yeeshay mustawin wada muqiimiin ah mustawinka waxaa loo yaqaanaa qofka gu iyo jiilaaltoona aan guuraynin een safar u baxaynin hadduu meeshaa ka tagana waa ganacsi ama ziyaaro ama dan gaar ah qofka u dhaqaaqa ayaa la yidhahdaa waa mustawin qofkaas waa inuu qofku yahay meesha qof degan waa inuu yahay laakiin hadday tahay dad reeguuraaa ah oo socda oo meel laba andegaynina daruurtuun eeganaya waxba waajib bay idinku tahay la odhan maayo ilan waa reeguuraagaa iska socda oo wax meel suganba ma joogaane waa inay mustawdiniin yihiin culimadu hal su-aalay haddaba halkaa isweydiiyaan masalan tuulaa degan tahay muqiimna waa tahay tuuladaa waxaa ku nool afartan nin afartan nin weligiina afartankiinaasi waaba degantihiinba koob iyo afartan xataa tiradu ma aha afartan qura haddaba hadaad maalin jumcaha ka yaro hor safarto khamiista haddaad safartood jumcaha maqnaato dadkii maay noqo magaaladii o dhani maxay wada noqon bilaa salaad jumcay noqonayaan warni ninkaa miyaan la odhanay ha safrin war ha safrina safarka iska daa jumcaha oo hee dadka cibaadada u ilaali ila magaaladiibaa bilaa salaad noqonayse may la odhan maayo waayo waxa weeye waa ilaahay baa subxaanahu wa tacaala xorriyaddan siiyey inuu qofku markuu doonana safar u baxo markuu doonana iska joogi karo macsiyo hadduuna safarkani ahayn cidi u diidi mayso waxa weeye hadduu safar kaa aado xor u yahay dadkii hadday tiradu ka dhimanto de waxa weye duhurkoogii bay iska tukanayaan jumcihii ka kac buu noqonaya markaa shuruudjumuc wa anlaa tasbiqahaa waa inayna jumcada ka horreynin walaa tuqaarinahaa jumcayna lana xidhiidhsanin jumucatun jumco kale fii tilka albeledi magaalada ah waxaa halkana haddana laynaga rabaa magaalada jumcada lagu tukanayo salaadan jumco een tukanayno salaad jumco ka horreysay oo lagu tukadayayna jirin salaad jumco oo lagu berber tukanayaana yayna jirin meel uun jumcadaha lagu oogo tukaa horeysa iyo ku barbar socotaa toonayayna jirin ka waran tukaa dambaysa taadan lama diidaye ta dambaysaa la diidayaa adiga salaadaadan jumcaan ka hadlayaaye tukanaysid waxa shardiga jumco ka hore kaa horreysayayna jirin oo hadday jumco kaa horreysay jirto dee taadani jiri mayse jumcadu waa taa horun adigu duhur tukada masaajidkani duhur ha tukado ila wuu khaldamayo jamacaas uga gaari waaye duhur iska tukada tu lagaa barber oogayaana jirin tu lagaa barbar oogayo iyadana yaan la helin haddii aynu nidhaahno masaajidkan masaajid kalea laga barbar wadaayo oo laga berber oogayaa jumcihiisii oo isku mar a ah labada midnaba u jiri mayso waar dib u tukadaa la odhanayaa hadday muqaarana dhacdo muqaaranadana xagga laga eegayo iyo horayntu waa allaahu akbar ra'deeda imaamyada ka hor yidhaahda allaahu akbar hadduu masaajidkani hor yidhahdo ra'daa soo hor tuuro ka horena hadda isagoo allahda sii shadayey oo yar dul taagna hadduu kan hore ka dheereeyo allahu akbar yidhaahdo kan uun bay u jirtaa kaasuu soo guuro oo kaalaya kan kan kaalaya baa la odhanaya masaladani runtii waa masale aad u adag inagana duruufaha ina haysta markaad eegtiin de waxaabad og arkaysaaba masaajid mitir mitiro ay udhexeeyaan baad arkaysa hadda waa mitiro oo salaada hadduu kaasi rukuuco kaa kale la khaldamayo hadduu kaasi rukuucana kaa kale uu khaldamayo ayaad arkaysaaba mararka qaar kolka waxay ahayd axsan shay axsanka markaan doonayno in inta wax la midayn kara la mideeyo oo furuuqda meesha cibaadadu si ay sax u noqoto looga saaro culimadu shardigan xaggay ka keeneen haddaba jumcahana tukanaysa yayna jumca ka horeynin ama yayna jumca barbar soconinta xaggee laga keenay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wakhtigiisii magaalada madiina iyo tuulooyinkii fara badnaayee ansaari ku tukanayeen iyo masaajid ka jirtayba waa laga iman jiray qubaa laga iman jiray oo xataa dhisnaa qiblatayn baa laga iman jiray xataa oo xilligii rasuulka ah sala allahu calayh wasalam waxaynu ognahay intaasoo masaajid iyo intaasoo tuulo ayaa xilligii rasuulka laga iman jiray oo masaajidka rasuulka lagu tukan jiray haddaba inaga magaaladeeni miyaan garanayna inta masaajida hadda lagu tukado keebay ansaxaysa ayaan nidhaa kaasaa horeeya mise waxaynu nidhaa xagga horeynta ha lagu tartamo maya culimadu waxay yidhaahdeen haddii masaajidku cidhiidhi uu noqdo oo dadka uuna qaadaynin ilaahay baa inoo baneeyey inaynu masaajidda kale ku tukanno habay isku dhowaadaan hadday doonaan hadda labadan masaajidee isku dhow isku dhow isku dhow hadduu kani aad leedahay ma banaana oo ma qaadayo waa caadi labadaba ku oog haddaad leedahay kana u buuxsamaya kana u buuxsamaya dee labadaba ku ooga ilin ummaddaa loo fudaydinayaaye laakiin hadduu midi uuna buuxsamaynin ama dadkii uu iska bannaan yahay masaajidkii labadaba in lagu oogo ma aha waa in meel layskugu yimaado waynu aragnaa markaa waanlaa tasbiqahaa waa inayna jumcahadaada ka horeyn walaa tuqaarinahaa ayna jumcadaada la xidhiidhsan jumcatun jumco kale fii tilka beled magaalada ah wa an yataqadamahaa waa inay ka horeeyaan waa salaada jumce khudbataani laba khudbadood salaada jumce maxaa ka horeynaya laba khudbadood ayaa ka horeynaya hal khudbada ma aha waa labaa ka horeynaya salaada laba khudbadood baad hortood ayaa la akriyaya labadaa khudbadoodoo dhexdooda la fadhiisanayo welibana sida xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam saxaabadu ay ka warinayeen ama ay ku tilmaamayeenay lahaayeen yakhdubu yowma aljumucati khudbatayn yejlisu baynahumaa waa xadiid ibnu cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu tilmaamayaa rasuulku inuu laba khudbadood akhriyi jiray oo uu fadhiisan jiray labada khudbadoodna dhexdooda labada khudbadoodna jumcada ay ka horeeyeen haddaba ka warrama haddaan hal khudbada ka dhigno labadii khudbadood haddaan hal khudbada ka dhigno beri dhaweyd masaajid halkan mahargeyse ku yaalla waxaa ka dhacay inuu khaiibkii hal khudbada markuu akhriyey tii labaad ilaaweyba khaiibkii markuu khudbad isagoo mimbarka saaran markuu labadii khudbadood mid ahaan akriyey unbuu soo degay oo salaaddii waa la tukadun markii salaadii la tukaday saacad kadib meelaha ayaa layla soo hadlo laygu yidhi war annagu waxaanu ka shakinay masaajidka in hal khudbada un la akriyey kadib dadkii markaanu iswaraysanay baanu ogaanay bay yidhaahdeen maxay in khaiibku halkii uu ka fadhiisan lahaa uun uu ka soo degey way dhacdaa lama ogolo haddaba khudbad qura kaama soconayso hadday dhacdo war jamc kale haddaadan helaynin oo kula jamciya oo duhurkii dee jumcadii kuu soo celiya duhur iska tuko afartii ragcadood ee duhurka ayaa tukanaysaa waa adoo kelidaaya markaad ogaato hadduu masaajidku ogaadana ha ku celiyo uun masaajidku hadduu ogaado imaamku dib un ha ah, khaiibku dib u khudbadda koro intuu khudbeeyo dib ha soo dego dadkii dib ha tukiyo lixdaa shardi ayay jumcadu u baahan tahay faslu shuruudu ljumuca jumcada shuruudaheegu sitatun waa lix an takuuna waa inay tahay kulluhaa gebi ahaanteedu fii waqti duhri xilligii duhurka waa kow wa an tuqaamo waa in la oogo fii khidati lbeledi beled dhisan dhexdii waa in lagu oogo waa laba wa an tusallaa waa in la tukado jamaacatan jamc waa in lagu tukado waa saddex wa an yakuunuu waa inay yihiin arbaciina afartan waa inay yihiin waa afar axraaran oo wada xor ah dukuuran oo wada lab ah baaligiina oo wada qaangaadh ah mustawiniina oo ka wada wadan yeeshay intaasi way iswada raacsan tahay waanlaa tasbiqahaa waa tii shanaad waanlaa tasbiqahaa waa inayna ka horreynin walaa tuqaarinahaa ayna lana xidhiidhsan jumcatun jumco kale fii tilka beledi beledka iyo magaalada waa shan wa an yataqadamahaa waa inay ka horeeyaan khudbataani laba khudbadoodna salaada jumce waa inay ka horeeyaanoo ka hor la tukado waa eh, la akriyo waa lix lixdaa shardi ayay salaada jumce salaadaha kale la dheer tahay waa shuruudaha ay salaadaha kale la dheertahay labada khudbadood talow maxaa iyaga laga rabaa shuruuda maxaa loo rabaa labada khudbadood labada khudbadood buu doonayaa inuu inoo sheego arkaantooda iyo shuruuduhooga arkaanta shan bay leeyihiin shan rugni shuruudahana toban bay leeyihiin waa labadii khudbadood labada khudbadood ee jumcadu ay yeelanayso waa shan rukni iyo toban shardi ayay leeyihiin faslun arkaanulkhudbatayni labada khudbadood arkaantoodu khamsatun waa shan ereyga arkaanihi waa jamcu ruknin waa shayga lagama maarmaanka ah ee khudbaduba intay ka kooban tahay weeyi shan qodob baa loo baahan yahay oo arkaanta khudbadda ah xamdullaahi waa in ilaahay loo mahadnaqo ama lagu xamdiyo fiihima labada khudbadood dhexdooda rasuulka waxaa ka sugan sala allahu alayhi wasalam marka khudbadihiisa dib loogu noqdo inuu ilaahay ku xamdihi jiray isagoo laba jumlo welibana isticmaalaya xamdulaahi fiihima waa o haddaba alxamdu lilah labadaada khudbaba waa inay ka dhex muuqato wasalaatu waa in lagu saliyo cala nabiyi rasuulka sala allahu alayhi wasalam fiihimaa labada khudbadoodba xadiidkan dalaalo khaasa ah, kolley ma xasuusni laakiin dalaalo caam ah ayaa jirta oo saliga laga qaadanayo waa xadiidu tirmidi oo xadiidu abi hurayra wuxuu leeyahay rasuulku sal اllahu alayhi wasalam ma jiraan qoom meel iskugu yimaada oo allakabaqa iyo saliga aan isxasuusinin saliga ayaan uga jeednaa markaa ilaa hadday jiraan aakharo dushooda waxa ahaani tira ama qoomamo aya ahaan hadduu doono wuu cadaabi hadduu doonona waa ka dhaafi waxay kutusaysaa wax waajiba inuu yahay saligu markaa haddaba kol haddii khaiibbo uu meesha joogo oo khudbadii uu min meesha saaran yahay khaiibku waxaa looga baahan yahay inuu rasuulka ku saliyo sal اllahu alayhi wasalam wsalaatu calى nabiyi salى اllahu alayh wasalam fiihima waa qodobka labaad wlwasiyatu waa dardaaran bitaqwa alla kabaq laysku dardaarmo fiihimaa labadaba labada khudbadood waa in labadaba dardaaran laga helaa alla kabaq ummadda loo dardaarmayo waa in laga helaa waayo waxaa la og yahay khudbadahani mayna waano ahayn sidoodaba khudbaduhu sidooda waa waano iyo dardaaran weeyi dee hadafka iyo ujeedada iyo qaradka laga leeyahay khudbaduba waa dardaaran waa in qodobkii laga ka dhex muuqda waa qodobka saddexaad wa qiraaءaةu aayatin aayad waa in la akriyo oo min alqur'aani qur'aana fii ixdaahuma midkood labada khudbadood mid ahaan waa in aayad laga helaa aayad qur'aana waa in laga helaa rasuulka waxaa ka sugan saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen rasuulka ayaanu ka xifdinayba suurat اlqaaf ama aayadaha isagoo rasuulku akriyaya maalin jumca ah khudbada dhexdeeda waxaa inoo muuqata markaa haddaba in aayaadka la akriyayo wa ducaau waa duco lilmuminiina muminiinta loo duceeyo ragga ah wlmuminaat iyo muminaadka fi ta ugu dambaysa walow raximakum llah bay fuqahada qaar ina odhan doonaan raximakum llah ba ha yidhahda hadduu doono kelmadaasi dee waa duco muminiinta loo duceeye raximakum llah arkaantu way kookooban tahay gebiba eeg intaba waxaad ku soo wada ururin kartaa maxay intaba waxaad ku soo ururin kartaa dee waa laba sadar waxaan gaadhayn baad kusoo ururin kartaa arkaanta ay khudbaddu kuugu ansaxayso arkaanta khudbaddu waa intaa shantaa qodob arkaanulkhudbatayni labada khudbadood arkaantoodu khamsatun waa shan xamdullaahi ilaahay oo loo mahadnaqo fiihimaa labadaba dhexdooda wasalaatu in lagu saliyo cala nabiyi rasuulka sala allahu alayhi wasalam fiihimaa labadaba dhexdooda wlwasiyatu dardaaran bitaqwa alla ka baq la ysku dardaarmo fiihimaa labadaba dhexdooda wa qiraa'atu aayatin aayad la akhriyo oo min alqur'aani qur'aanka ah fii ixdaahumaa midkood waducaau duco lilmuminiin muminiinta loo duceeyo iyo wlmuminaat fi lakhirati ta ugu dambaysa faslun shuruud lkhudbatayni casharatun haddaba khudbaduhu toban shardi oo ay leeyihiin baan halkan ku arkaynaa kaasi arkaantiiba ahayd shantaasi arkaantii shan bay ahayd shuruudahana halkan aynu ku aragno shuruud khudbatayni casharatun labada khudbadood toban shardi oo ay leeyihiin ila eg adahaaratu waa in daahir laga yahay can ilxadaثayni labada xada alasqari ka yar iyo walakbari ka weyn waxaad weyse kuu baahiya iyo waxa maydhi kuu baahiyaba waa inaad daahir ka tahay markaad khadiibteed khudbadaynayso xilliga khudbadda ilayn khudbadahan waxaa laga dhigayaa uun salaad sidoodii unbaa loola mucaamaloonaya tabtii salaaddii oo kale unbaa loola mucaamaloonaya midda kale waxaaba dee laazim oo shuruudda ka mid ah almuwaalaad shardi la yidhahyo markaad khudbadda saa uga degto lagu odhanayo salaada gal haddaba hadday khadiibku uu bilaaweyse yahay isaguna uu dadka tukinayo ma intuu soo maydhanaya hadduu junub yahay oo nin junubi dadka ukhudbadaynayo ma intuu soo maydhanaya la sugaa la odhan mise intuu soo weysaysanaya la sugaa la odhan oo laga yaabo suuliyadu kuyu inay noqdaan waa maya waxaad og tahay inuu qofkani qof weyse qaba yahay baa loo baahan yahay adahaara can alxadaثayn alasgari wاlakbar rasuulka salى اllahu alayhi wasalam lama arag intii uu khudbadayn jiray isagoo intuu khudbadeeyey jumcaha ka hor weyse u noqday oo yidhi waan soo weysaysanaya lama hayo saluu kamaa ra'aytumuunii usallina waynu haynaa adahaaratu waa in daahir laga yahay can ilxadaثayni labada xadaث alasqari ka asqarka ah iyo walakbari ka akbarka ah waa kow wadahaaratu waa in daahir laga yahay can inajaasati nijaaso fi hawbi marada iyo walbadani jidhka iyo walmakaani meesha aad ka khudbadaynaysaba maradaadu waa inay daahir tahay oo jidhkaagu waa inuu daahir yahay oo goobta aad ka khudbadaynaysaaba waa inay daahir yihiin ilan rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhar daahir xidhnaa jidhkiisuna daahir buu ahaa meel daahirana uu ka khudbadayn jiray saluu kamaa raaytumuuni usalii wasatru cawra waa in cawrada la asturo cawradana waa in la asturo qof qaawani ummaddaan u khudbaynaya hadduu yidhaahdo nigis yar hadduu xidho ama sidii kubadda kuwii ciyaari jiray hadduu sirwaal gaaban oo qura soo xidho isagoo bilaa garana ama bilaa maxay halkaa isa soo taago oo cawradiisu ay bannaan tahay looma ogola sideedaba cawradaadu inay banaanaato walow ragga dhexdoodaba joogo ragunba la joog haddaad doonto maalintii aan ka soo warramaynay oo inagii lahayn nin baa ku odhanaya or halkana wax igaga dhaceen intuu faytuun bawdada kutusaya ama jilibka meel ka sarreeya war waa khalad ha eegin adna ha dambaabin waa cawre e eh, ama ama calimta ana alfakida cawratun dheh war miyaadan ogeyn bawdadu inay cawro tahay wa satru lcawra waa in cawrada la qariya haddaba shuruu saddexdaa shardiba shuruudihii salaada aynu usoo dhiganay bay ahaayeeno khudbadana waa loo soo dhigayaayo salaad sideedii oo kalunbaa loo arkaa walqiyaamu waa taagni cala alqaadiri ninka karaya ka karaya dadka waa inuu taagni khudbadda ku akriyo haddii haddaba khadiibu yidhah fadhi baan ku akriyaya isagoo karaya waxba kama jiraan bay khudbadiisu noqon waa inuu dadka istaagaa oo taagnida ku akriyaa khudbaddan ilan rasuulku taagni buu ku akriyi jiray sala allahu calayhi wasalam waljuluusu waa fadhiisi baynahumaa labadaa dhexdooda la fadhiisto eh, khudbadaha dhexdooda ta iyo ta waa in la fadhiistaa waa xadiidkii aan soo maraynay ee rasuulku sal allahu calayhi wasalam laba khudbadood buu noo akhriyey saxaabadu ay lahaayeen uu dhexdooda welibana fadhiistay khudbadaba qofku waa inuu la yimaado fadhigaana waa inuu la yimaado waljuluusu fadhiisi baynahumaa dhexdooda uu fadhiisto fowqa uma'niinati salaa salaada طuma'niinadeedii طuma'niinatu salaad waxaan isku ogeyn inintee inay ahaato qadar subxaan allah laga odhan karo fowqa طuma'niinati salaa fadhigaasuu la iman culimadu waxay u deliishadeen rasuulka salى اllahu alayhi wasalam ficilkiisii iyo xadiiثu jaabir markii jaabir uu lahaa waa xadiiث muslimku uu soo saaray kaana الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam yakhطbu qaa'ima uma yجlisu uma yaquumu wayaqra'u اlqur'an wayudakiru الnaas rasuulku salى اllahu alayhi wasalam wuxuu khudbadayn jiray isagoo taagan kadibna wuu fadhiisanayey kadibna wuu istaagayey kadibna qur'aan buu akhriyayey dadkana wuu waaninayey uu wacdiyeyey haddaba aljuluus baynu doonaynaa uma yejlisu wاlqiyaam calى اlqaadir xadiidkaa muslimka wuu ka muuqdaaba yakhطbu qaa'ima wاljuluus beynahumaana wuu ka muuqdaaba fowqa طuma'niinati salaa salaada dumaniinadeedii in ka yar badan buu istaagaya waa subxaana allah qadarka yara badan walmuwaalaatu waa xidhiidhin beynahumaa dhexdooda la xidhiidhinayo walmuwaalaatu baynahumaa dhexdoodana waa in la xidhiidhiyaa labada khudbadood in badan loo kala dhexaysiin maayo waa la xidhiidhini walmuwaalaatu waa xidhiidhin beynahumaa khudbadaha iyo wa bayna salaati salaadana sidii rasuulku samayn jiray sala allahu alayh wasalam marka khudbadaha ta u dambaysa aad ka baxdo ayaad salaada toos iyadana ula xidhiidhin doontaa si toos ah wa an takuuna waa inay tahay khudbadaadu bilcarabiyati mid af carabi ah khudbadaadana labadaada khudbadoodba ta hore iyo ta dambeba waa inay af carabi tahay waa siduu madhabku qaatay waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo khulafadiisii toona laguma hayo iyagoo afaf kale lagu khudbadaynayo haddaad tidhaahdo afka yaqaaneen baa carabi ahaa oo hadday af kale dadka qaar ay garan lahayn way ku khudbadayn lahaayeen xilligii muslimiintu ay ballaadheen ee dad badan oon carabi aqoonin ay soo galeen dee carabigan unbaa lagu khudbadayn jiray carabi unbay ahaayeen khudbaduhu hadda culimmadu waxay fatwoodeen in la samayn karo oo si maadaama hadafka iyo ujeeddada iyo danta khudbadda laga leeyahay ay tahay in dadka waano iyo wacdi loo gudbiyo si dadka loogu fahansiiyo luqadda dadka in loogu khudbadayn karo ayay culimmadu in badan oo kamid ay fatwoodeen caalam alislaami xataa culimadooda marka la eego fatwadaa way qaateen oo waxay yidhaahdeen luqooyinka kale khudbadda waa lagu akrin karaa hal su-aal baad isweydiin kartaa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo kol haddii khudbadiiba iminka af soomaali lagu akriyayo maxaa ii diiday xidhashadiina inaan af soomaali ka dhigto allaa weyn inaad salaada markaad xidhanayso allah weyn tidhaahdo oo tidhaahdo allah weyn baan ku xidhan waan af soomaali garaynaya dee khudbadiiba waa la af soomaali gareeye tan ana af soomaali garayn baan ka dhigaya allah weyn ama markaad sala atixiyaadkii oo kale ama faatixadii oo kale af soomaali iga dhiga inaad tidhaa ma way kala duwan yihiin waxaa la og yahay eeg alfaad khaas ah ayuu sharcigu ina amray in salaada lagu xidho laba lafdiyood isgarab dhigaysa ma waaba lafdi cayiman in salaada lagaga baxo in faatixad atixiyaadkii alfaad khaasa wey laakiin khudbooyinka alfaad khaasa oo la akriyo miyuu sharcigu inoo sameeyey inooma samaynin oo lagu odhan maayo alfaaddaa khaaska ah unbaa khudbadaada a ah lagu odhan maayo adigaa dooranaya saad u khudbadaynayso alfaadaadu nooca ay kuu noqon intaasoo dhan haddaba mid ka duwan baaba jirta intaasoo dhan waxaa kaaga duwan inaad maxaa lagaa rabay inay khudbaddu carabi ku noqoto sow maaha labadooda khudbadoodba carabi ka dhigo waxaad samaynaysaa khudbadaada horena carabi mufasala ka dhigo khudbadaada dambana inta lagaaga baahnaa soo ma ogid intee lagaaga baahnaa inaad ilaahay ku xamdido dee carabi ilahay ku xamdi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin dheh rasuulka ku sali wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai dheh dadka u dardaaran maxaan idhaahdaa taqwo wa uusiikum wa bitaqwa allah dheh ducadii uma iga dhiman soo maaha xagga u dambaysa dee ummadda uga ducayn doontaa intana afkaa doonto dhex gasho markaa af alla afkaad doonto khudbadii sawta io dhamaystiran iyadoo carabiya afkaygana ku wataana de waa af khudbadii oo dhammaystiran ayaan wata halkaa hadaba waxay culimadu yidhaahdeen aima shaaficiyaan hadda idinkula hadlaya madhabkaan idinkula hadlayaa aragtidiisa khudbadaadu markii intaas aad eegteed shuruuddaa madhabka aad waafajisay maxaa kaa xun haddaad af soomaaliya aad inta dambe dadka ugu sheegto waxay yidhahdeen muwaalaadkii baa naga xun muwaalaadkii ayaa naga xuno afkan soomaaliga a iyo kale soo kala dhex galay muwaalaadkii bay naga dhaawacayaan halkaa muwaalaadkii mee yidhahdeen xadiis muslimka ku qoran baa jira xadiis muslimka ku qoran ayaa jira oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam nin soo galay uu la hadlayey baa jira dee kaasi miyuuna kuugu filayn inaad qaadato kaa ayaa kuugu filan wax mushkilada male markaa wa an takuuna waa inay tahay khudbadaadu bilcarabiyati mid af carabi ku sugan waa inay tahay wa an yasmacahaa waa inay maqlayaan arbacuuna afartan afartan baa dhegaysanaya welibana min ahli ljumca ah afartan dhagoole haddaad ukhudbadaynaysid ka waran ilan dhegoolayaasha jumcadu way waajib bay ku tahe haddii nasiibka ilaahay kugu soo beego meel dhegoolayaasha lagu ururiyey ama maalinba sheekh lagu qoro meel dhegoolayaashu ay ku tukadaan masaajid dhegoolayaashu ay ku tukadaan seed ugu khudbadayn haddaba maqashii baa lagu yihi maqashiintan inay maqlayaan qasab ma aha waa inaad ugu dhawaaqayso qofka caadiga ee dhega qaba marka ayna dabayli jirin qofku si uu kuu maqli karo waa inaad ugu dhawaaqdaa codkaagani cod la maqlayo waa inuu yahay waxaa la diidayaa khaiibku hadduu laba waraaqood un qaato oo intuu mimbarka koro un hoos u akhristo cidiba ma maqlayso wuu soo degayo khudbadii waan akriyey ina tukiya unbuu yidhi cid alle cid maqlaysayba ma jirto war ma khudbadaynine ha ku celiyo khudbada ninkaasi wa an yasmacahaa waa inay maqlayaan arbacuuna afartan qof waa inay maqlayaan wa an takuuna waa inay tahay kulluhaa gebi ahaanteedu khudbadda gebi ahaanteedu fii waqti duhri xilligii duhurka waa inay tahay rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam xilliga duhurka ayuu la iman jiray halkaa waxaynu haynaa toban shardi iyo shan rukni oo khudbaddu ay leedahay in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam